بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أن إخوتي في العقيدة waxaynu wax isaga tilmaami doonaa tusaalayaal ka mid a ah dagaaladii nebigu galay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaynu naqaanaa siirada nebigu inay tahay waxyigii alla uu ku soo dejiyey sidii loo dabaqay ee camaliga ahaa yacnii sidii nolosha looga hirgeliyey waa meesha qofka muslimka ahi ama qofka daaciga ee muslimkii uu ka qaato ku dayashada waa meel laga fahmo nusuusta qur-aanka ah ama axaadiista nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waaqacay ku saabsanaayeen waa meel wax badan laga qaadan karo waxaan markaa isku dayayaa inaan wax ka tilmaamo dagaaladii uu nebigu galay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka ghaswa la ydhaahdo waxaa la ydhahdaa nebigu labaatan iyo toddoba ghaswo raaca la ydhaahdaa ghaswo waxaa la ydhaahdaa wixii ama dagaal ha dhaca ama yuu dhacine dagaal loo baxay ee nebigu la socday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh sariya na waxaa lagu tilmaamaa ciidanka uu diree kale ee aanu isagu raacin kaana waxaa la yidhahdaa dhowr iyo soddon siddeed iyo soddon sariya meelahaasuu diray halkanse waxaan isku dayayaa inta badan inaan tilmaamo khasawaadkii nebiga isaga lasoo weeraray sulxu khandaq wixii ka dambeeyey nebigu wuxuu yidhi alaana naqzuuhum hadda wixii ka dambeeya annagaa weerarayna laakiin waxaan tilmaamayaa bal wixii iyada ka horeeyey ee nebiga la weerarayay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markaan khasawaadka nebiga weliba waxaan isku dayayaa inaanan khaswada ka waramin kitaab kale wuxuu sheegay ee aan tilmaamo oo qura qur'aanku sidii uu u tacqiibiyey yacnii markay dhacdadu dhacday wixii ilaahay ka yidhi subxaana wa tacaala qur-aanku markuu siirada nebiga ka warramayo salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi iyo dhacdadii wakhtigiisii dhacay wuxuu kaga gedisan yahy cidda kale wararka ay qorto war aanay qori karin buu qoraa qur-aanku wuxuu ka warramaa dadkii macrakada galay quluubtoodu siday ahayd muminiinta wixii niyadda kaga jiray laabtooda wixii ku jiray munaafiqiinta wixii laabtooda ku jiray kuwan lala dagaalamaya ama kuwan dagaalka soo qaaday laabtooda wixii ku jiray khafaaya alquluubi wa khalajaati wixii nafta ku qarsoonaabaa ilaahay subxaana wa tacaala iyadoo taariikha soo bandhiga idan marka siirada laga akhrinayo kitaabka qur-aani wuu ka sii macnogadisan yahay siirada caadiga ee meel kale laga ahriyo walidaalika waxaan isku dayayaa inaan meelo isdul taago oo qura oo wuxuu qur-aanku ka sheega kuma odhan karno laakiin waxaan isku dayayaa namaadij tusaalayaal inaan tilmaamo tusaalaha koowaad waxaan ka soo qaadayaa dagaalkii uu nebigu galay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ee beder lo odhan jiray ghaswatu beder beder waxaynu naqaanaa inay ahayd dagaal muslimiintu markii hore ay ku tala galeen maadaama xoolahoodii iyo waxoodii oo dhan la dhaacoo la qaaday qoladani waxoogaa xoolo ay leeyihinoo meel maraya inay soo qabtaan laakiin xoolihii ay baxsadeen gaaladiina ay soo weerartay oo muslimiinta lasoo weeraray dagaalkaasi qaababkii u dhacay oo dhan markaynu soo duuduubna wuxuu ku gabagaboobay guul ay muslimiintu guulaysato oo quraysh nimankii ugu waaweynaa ee ugu dhib badnaa ay ku dheeriyoodaan toddobaataneeye madaxdii qurayshba ka talinaysay ka dhaqaaqaysay ay goobtaasi ku dhimato oo iyagoo jabay ay dib u laabtaan muslimiintuna iyagoo guulaystay ay soo noqdaan ushaasi muslimiintu ay guulaysteen ilaahay markuu ka warramayay aayaad badan oo badhna tawjiih yihiin badhna canaan yihiin baa ka soo degay suuratu anfaal badanoo ka mida waxay ka warramaysaa ghaswatu beder ilaahay wuxuu ku bilaabayaa subxaana wa tacaala yas'aluunaka can ilanfaal qul ilanfaalu lilahi wاlrasuul faاtaquu اllaha waaslixuu daata baynikum waaطiicuu اllaha warasuulah in kuntum mu'miniin ilaahay wuxuu ku bilaabay mas'alo dagaalka raadkii ka ratibmay ah waa mas'alo gaalada xoolihii laga furtay markii laysdilay ah xoolihii la furtay ragga badh waxay yidhaahdeen dee annagaa soo urursanoo ninba intii uu soo urursaday buu leeyahy badh kalena waxay yidhahdeen war nagama xigtaanoo annagaa gaalada eryaynay oo miyaad guri lahayd haddaanaan daba tegin oo aanaan sii fogaynin idan waxbaanu ku leenahay qolo kalena waxay dhahdeen nebigaanu ilaalinaynay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi iyo inaan ciidanku meel kale kaga imanin oo annana waxbaanu ku leenahay murankaasi markuu dhacay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka soo dejiyay uu masaladan ka warramayo qur-aanka kan ilaahay wuxuu tilmaamayaa yas'aluunaka can ilanfaali qul ilanfaalu lilahi warasuul xoolay ku weydiinayaan baa ilaahay yidhi waxaad tidhaahdaa xoolahan xukumkooda alle iyo rasuul baa iska leh idinka maxaa laydinka rabaabaa la leeyahay saddex shay baa la faray fattaquu allah xidhiidhka ilaahay la yeelanaya subxaana wa tacaala alla ka baqa aaniyan waxaa la faray wa aslixuu daata baynikum dhexdiinnu yay xumaanin ee muranka iyo khilaafka iyo calool xumaanta dhexdiinna ka saara ka saddexaad waxa la faray dada talisee nebi muxameda salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo waxyiga xagga alle ka yimina inay raacaan wa atiicu allaha warasuula in kuntum muminiin haddaa mumintiin saa yeela baa la yidhi aayaadkani kamay waramin nimankani sidii ay u dagaalameen iyo waxay guul dhigeen iyo siday gaalo u laayeen laakiin waxaa laga waramay bay culammadu leeyihiin mas'alo la odhan karo nasriga gaalada laga guulaysta way ka weyntay oo waa maxay waa walaalnimada dadka muslimiinta a ah dhex marta in gaal laga guulaysta waxaa ka muhiimsan in mujtamaca muslimkii mutaraabit uu noqdo dad isku xidhan oo walaalaa inay noqdaan idan waxoogaagii xoolaha la ysku qabsaday ayaa alla ka warramaya lagama warramin wixii ay toddobaatan gaal dileen iyo waxay gaalo jabiyeen oo dhan lagama warramin ee waxaa lagu bilaabay in la yidhaahdo fataquu llaha waaslixuu daata baynikum war ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala oo dhexdiinnana wanaajiya baa la yidhi subxaana wa tacaala sida u taalla waxay tilmaamaysaa masalada islaaxu daati lbayn halka ay markaasi islaamka kaga jirto ghaswatu badarin ilkubra raggii galay ayaa canaantooda laga bilaabay masalada tan waxoogaa xoolo oo markaa anaa anaale ka dhacday ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka ka soo dejiyey dabeetana aayaadka ku xiga ilaahay wuxuu sheegay mansilada iimaanigae sarraysee dadka looga baahan yahay tay tahay inama almu'minuuna aladiina ida dukira allah wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wcalaa rabbihim yatawakkaluun aladiina yuqiimuuna alsalaata wamima razaqnaahum yunfiquun ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqa lahum darajaat cinda rabbihim wamaqfira warisqu kariim ilaahay wuxuu u sheegay muminka dhabtii inuu yahay kow ku markaa alla la xuso qalbigiisa uu gadgadoomo aayaadka qur-aan iyo nusuusta soo degta ku ay iimaan u kordhiso oo ilaahay tala saarta kuwa salaada ooga ku ururinaysaana kuwa bixiyabaa la yidhiba sifaadka muminka ka mid a ah. waxaynu meesha tan markaa ka arkaynaa guul uu muran iyo isqabsi ka dambeeya guul maaha guul cadow laga guulaysto laakiin waxa ka dambeeya uu yahay un iyadoo laysku soo noqonayo la isqabsanayaa guul maaha waayo waa guushii badan wixii ka dambeeyey baa alle subxaana wa tacaala nusuustan ka soo dejiyey waxaa la rabaa markaa ummadda muslimiinta inaanay iskhilaafin walidalik ba qur-aankani wuxuu soo degay iyadooan weli looga jawaabin su-aashoodii yasaluunaka can ilanfaal baa ilaahay yidhi lagama jawaabin ee awaamirtan kale la siiyey fataquu llaha waaslixuu daata baynikum waxaa la siiyey awaamirtana a aiicu llaha warasuulah in kuntum muminiin waxaa loo tilmaamay iimaanku siduu yahay aayadda koob iyo afartanaad baa ilaahay su-aashoodii kaga jawaabay ku saabsisnayd xoolaha waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidi wlmasaakiini wabni sabiili in kuntum aamantum biاllah wma anzalna cla cabdina ywma alfurqaan yowma altaqa aljamcaani wallahu calaa kulli shayin qadiir waxaa muuqanaysa markaa su-aashii waxaa lagaga jawaabay aayadda afartan iyo koowaad ay nebiga weydiiyeen iyadoo masaa'il kale lasoo bandhigay haddana mar kale aayadda lix iyo afartanaad baa ilaahay wuxuu soo celiyay isagoo mas'alada muranka muslimka dhexdiisa ka jira ilaahay dib ugu soo noqday waxaa ilaahay yidhi wa atiicu allaha warasuulah walaa tanaasacuu fatafshaluu watadaba riixukum wabiruu in allaha maca saabiriin muminiinow waxa idin kulminaya laydin sheegayaa ilaah iyo rasuulkiisa adeeca baa la yidhi haada ariiq ayaa ah waxiidka idin wada kulmin kara ka keliya ee idin ururin kara dabeetana ilaahay wuxuu yidhi ha isqabsanina oo ha murmina oo nisaaca ha badinina haddaa muranka badisaan waa fashilaysaan wa tadhaba riixukum dowladnimadiinni iyo xooggiinni iyo wixiinubana waa tegayaabaa ilaahay yidhi markaasaa ilahay wuxuu leey wasbiruu in allaha maca saabiriin bini aadam haddaad la dhaqayso miyo xagxagasho la waayaayo isqabsi la waayi maayo laakiin waxaa la rabaa in la maanej gareeyo oo dulqaad iyo maslaxada caamkaa ah, ilaalinteeda iyo waayeelnimo lagu wado sida awgeed baa ilahay leeyay wasbiruu in allaha maca saabiriin sabra baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu la jiraa kuwa sabre eh waxoogaaga dhibtee ku soo gaadhaysa sabir idan ghaswatu bader masalada aan ka soo qaadanayo waxay tahay koowaad iyadoo dagaal weynu ahaa oo muslimiintu guulaysatay oo waxaasi ka dhaceen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala dhowr shay uga digay xooluhu inay fitna yihiin baa loo tilmaama suuraddana aayaad kaloo kasii mida ilaahay ku tilmaamaya iyadoo aan weli gaalo si fiican laysaga celin xooluhu ka qaatay maa linabiy waxaa la tilmaamaya subxaana wa tacaala asraagay qabsadeen inay xoolo ku furtaan xataa inaanay ahayn ilaa iyo raggu kala baxa mooyaane suuraddii ilaahay uu ku tacqiiminayey qisatu beder qayb ka midoo badani waxay u muuqataa canaan muslimiinta la canaananayo iyo towjiihin laga tawjiihinayo mas'alada ah jamaacada muslimka ah ama dadka muslimiinta ah isqabsigoodu inuu mashkilad yahay farxaddii beder taasaa ilaahay subxaanah wa tacaala ku gebagabeeyey waxaan u kacayaa dagaalkii kaa ku xigay markii hore theory buu ahaa awaamir la siiyey laakiin dagaalkii labaad ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku baray daris camaliya oo ah saynu naqaano dagaalka uxud la yidhaahdo muslimiintu markay galeen niman buu nebigu meel saaray halkaa ha ka imanina buu yidhi muranka kalena iska daaya nimankii markay arkeen ciidankii oo la jabiyay way iskaga soo yaaceen iyagoo isla xoolaha wax ka qaata waxaa markaasi layna baraya iskhilaafka iyo macsida iyo ulil amrigoo la aeeci waayo waxa ka ratibmaa inuu yahay haziima weliba haziimo yari kamay ratibmin ilaahay wuxuu leeyahy walaqad sadaqakum allahu wacda id taxusuunahum biidni suurata ali cimraan aayaad badan oo ka mid ah ayaa ghaswatu uxud ilaahay ku tacqiibinaya ilahay wuxuu leeyay alla subxaana wa tacaalaa wixii uu idiin yaboohay ee ahaa inuu idiin hiiliyo waa idinka dhabeeyey markii aad goynayseen ba alla leeyay wax iska celinayseen markaa leynayseen xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuun man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira ilaaya aa ka fashisheen baa ilaahay yidhi oo iska qabsateen oo muran ka samayseen oo aa caasideen wixii nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi uu idin faray idan waxaa meesha yimi fashalka iyo tanaasucu iyo hasiimadu waxay dhacday markii tanaasuc iyo isqabsigu yimi iyo dadkii awaamirtii nebiga qaadan waayey dariska kani muu noqonin daris si yariya sidii kii hore oo nusuus la soo dejiyey wuxuu noqday daris camaliya bracticalah oo ay ka ratibantay in toddobaatan saxaabi lagu dilo in nebi maxamed good lagu rido in ilkaha laga jajabiyo nebiga in dhabanka bira ka galaan kofiyaddii madaxa ku sitay inay ku soo dunto inuu socon kari waayo oo uu fadhiga ku tukado in warkuu isu yeedhaa nebi maxamed ba la dil in saxaabadu jabto jabkooda raggii firdhaday qaarkood inay madiine firdhad in si fool xunle loo jabiyo aada u adag loo jabiyo laakiin kani wuxuu ahaa daris la barayay muranka iyo awaamirtoo la qaadan waaya wuxuu dhalo awal amar baa la siiyey ha aiicu llaha wa atiicu rasuula walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum haddana waxaa la baray markii ay nebiga diideene soo yaaceene iskhilaafeene murmeene xoolodoonku dhacay xoolodoonku iyo muranku halkuu waxgeeyaabaa la baray oo ah in raggoodii waaweynaa ay waayaan uu nebiga dhibtani soo gaadho oo ay jabaan waa daris altarbiya bilaxdaad ilaahay saxaabada wuxuu ku rabeeyey dhacdooyin yacnii waxaa jirta saxaabadu si nasiib bay u lahaayeen inagu markaynu wax isku dayno ee gafno gefkaa ma fahamno ilaa natiijadiisu waa dambe habar walba ay u caddaato dhibta la wada arkaa la ydha wallahi waa la qaldanaa shalay markii sidaa la yeelaya habadu markay gafaan ee dhacdadu ku dhacdaba ilaahay baa qur'aan soo dejinaya ariiqa sawaabka tusaya waxa qaldanna markaaba uu bidhaaminayay markiiba waxaa loo bidhaamiyey inay masalada isqabsiga iyo muranka iyo adduun jacaylku ay dhib tahay dariska labaad ee uxud laga qaadanaya waxa weeyaan ummaddu inay mar kasta u baahan tahay muraajaca wax la idhaahdo muraajacadu waa dibsugu naqasho dibsugu naqashadu waxa weeyaan wixii aad soo qabatay inaad dib u eegto maxaa qaldan aada isweydiiso maxaa kaa xun toobadda waxaa alla u keenay attawba shuruud bay leedahay shuruuddeeda waxaa ka mid a ah maxay wixii xumaa inaad ka fuqdo inaad ka tiiraanyoto inaanad u noqonin goormaad waxaa samayn kartaa markaad dib u eegtay garatay waxaan inuu xun yahay walidaalik baa ilaahay subxaana wa tacaala saxaabadii nebiga iyagoo abaa ilaahay qur-aan soo dejiyay uu leeyay minkum man yuriidu dunyaa wa minkum man yuriidu alaakhira waxaa idinka mida baa ilaahay yidhi doonayey waxaa kaloo idinka mida maxay qaar aakhira rabay baa la yidhi uma sarafakum canhum liyabtaliyakum ibn mascuud baa waxaa laga sheegaa qur-aankaa hortiismaan lahayn buu ley nin nabiga la socda xoolo doonayay bini aadam kuwaas kaga soo dhacda marka hore inay nebiga raacaan oo wax iska dhiciyaan oo diinta difaacaan bay usoo baxeen laakiin adduun laga cararay markii ay arkeen ayuunbaa hunguri qaado islahaen warkana ma urursataan dantay usoo baxeen markii hore mid bay ahayd laakiin waxa ay tilmaamaysaa inuu qofku feejignaado oo habeen iyo maalinba u xisaabtamo oo aad qalbigaaga dib u egto tidhahdo war maxaa iska kaa bedelay talow xaggee lagaaga yimi xaggee wax kaaga dhaceen walidaalika baa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu naqdinayaa saxaabadiisiiyo wuxuu leeyay minkum man yuriidu dunyaa wa minkum man yuriidu alaakhira waxaa idinka mida qaar adduun doonayey waxaa kaloo idinka mida baa layidhi qaar aakhira doonayay waxyaabaha kale laga faa'iidaystae laga fahmaya waxaa ka mid ah dagaalku inuu sijaaliyey marka hore wadaamaysi qofba inuu mar gaaliya muslimba marna gaalo xoogaysato marna muslimiinta xoogaystaa miyaynan muslimiin ahayn maxaan markasta u guulaysan weyneba isweydiinta leh waa su-aashay nebiga weydiiyeen salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ana haada beledu xaggay nooga timi bay leeyihin lama asaabadku musiibat qol marka balaayaydin halaysamo waxaa leediin baa layidhi subxaana wa tacaala ana hada kayfa hada si waxa kale u dhaceen ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya kow cidhibta dambe muminkaa leh cidhibta dambe ee ay ku gabagaboobayso muminkaa leh laakiin dagaalka marna waa lagaa badsanayaa marna waad badsanaysaa waa maxay xikmadda ku jirta ilaahay wuxuu leeya waliyabtaliya allaahu maa fii suduuryumaxisa maa fii quluubikum waxaa ilaahay sidan u yeelayaa in alla itixaamo waxa laabtiinna ku jira iyo in la badax tiro quluubtiinna marka laabtiinna macaasii gasho markaad khubsiga qarsataan daahirkaagu isagoo islaamu u muuqdo ayaa dagaalada tale ay soo saaraan mashaakil badan bay soo saaraan ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wmaa asaabakum yowma altaqa aljamcaani fabiidn اllah waliyaclama almu'miniin waliyaclama aladiina naafaquu wixii maalintii kulanka idinku dhacay baa ilaahay yidhi ilaahay idankiibu ku dhacay gaala ilaahay kamay xoog badanin laakiin ilaahay baa ogolaaday inay sida tan u dhacdo waxaa la rabee baa la leeyahy in laydinkala caddeeyo balka iimaanku dhabka ka yahay iyo kuwa munaafiqiinta ee hubunka iyo bulhanka la socda dadku guushu markay joogto dadku waa wada bulhamaya xagga guusha la wada socda waa la wada sheeganaya laakiin marka la jabaabay kala muuqanaysaa cidda weli iimaankiisa kudag iyo cidda odhanaysa awalba waana lala gooye meel baas baanu ku soconnay nifaaqu uu ku jiray sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala yacni beder markii muslimiintu ay guulaysatay beder intii ka horreysay munaafiqii ma jiri jirin bay yidhaahdaan culamaai taariikh waayo waxay idhaahdaan beder intii ka horreysay muslimiintu xoog badan may lahayn gaalnimadaaba laga yaaba inay xoog badnayd sidaa awgeed ma ah, wax laga boqo oo dee loo nifaaqeeyaa meesha ma jirin laakiin beder markay dhacday guul baa timi guushii nin waliba wuxuu iska jeclaystay inuu dhinaca ka raaco waa marka ay cabdilaahi bnu ubayi iyo munaafiqiinta iyo waxaasoo dhammi diinta soo galeen daahirkooda iyagoo raba dee dowladdaa guulaysatay inay dhinac socdaan ilaahay baa markaa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayh xataa yamiiza alkhabiia min aayib wma kaana allahu liyb walaakina allaha yjtabi min rusulihi man yashaa faaaminuu biاllahi warusulih wain tu'minuu watattaquu falakum ajru cadiim sidanaa ahaydeen baa ilahay leeya alle ma rabo inuu idinku daayo munaafiqan iyo muminkan iyo waxaan isku dhex jira inaan laydinku daayo laba rabin baa la yidhi ee maxaa la rabaa ilaahay wuxuu rabaa inuu kala bixiyo alkhabiid waayib ka xun iyo ka wanaagsan ka iimaankuu dhabta ka yey iyo ka nifaaqa in la kala caddeeyo sidee loo kala caddaynaya ma waxyaynu sugaynaa markaa yidhahda hebello waa munaafiq hebello waa mumin hebello waa munaafiq maya ilahay wuxuu leey wamaa kana allahu liyulickum cala alghayb aybka ilaahay idinama tusinayo oo laydinma odhanayo hebello waa munaafiq hebello waa mumin hebello haddaa see lagu kala garanayaa waxaa kala saaraya mawaaqifta iyo meelahan iyo dagaalada iyo meesha la istaaga iyo waxaasaa lagu kala baxaya dhacdooyinka noodeebayabaa ilaahay leeya subxaana wa tacaala dhacdooyinka nololeed iyo jidkan la marayo dheeridiisa iyo gaabnidiisa mashkiladiisa iyo gaajadiisa balaayooyinkiis iyo waxa ka yimaada ayaa idin kale reebaya idan waxaa looga dan leeyahay baa laleeyahay jabkana aad jabteen waxaa ka mid a in laydin muujiyo kuwa iimaanku dhabta uu ka yahay iyo qoladii uun guushii dhinaca ka soo raacday ee guusha la socotay idan waa daris kaleo tarbawiya oo dhibaatooyinku waxay u dhacaan waxaa ka mid a dadka kuwaalatigooda in ilaahay kala tusiyo oo waxaa daacad ah iyo waxaan daacad ahayn la kala ogaado daris kale oo uxud laga qaadanayaa wuxuu yahay si ay u gaadhaan baa ilaahay yidhi mansilatu shuhadaa ilaahay wuxuu leeyahay horta dhibta idinkaydin soo gaadhay dee iyagaba waa gaadhaysaa dagaal hadduu dhaco ninna caana kuma cabo nin walba dhibtu waa gaadhaysaa in yamsaskum qarxun miluhu baa ilaha yidhi haddii idinka dhibidin haleeshay kuwa kale de la dagaalamayna dhibtu waa haleelaysaa baa la leeyay laakiin ilahay wuxuu leey watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas waliyaclam allahu aladiina aamanuu wayatakhida minkum shuhadaa waa maalmabaa ilaahay yidhi aan dadka u kala badbedelayo maxaa laydinku kala badbedelayaa maalmahe marna qoladan guusha loo siiyey marna qoladan waliyaclama allahu aladiina aamanuu kuwa iimaanku dhabta ka yay inaan muujiyo daraaddeed baa ilahay yidhi iyo wayatakhida minkum shuhadaa inuu shahiid idinka yeesho shahiidku waa manzilo jannada dee meel sare ka gasha waan qof waliba gaadhaynin kuwaana in darfigii ay ku gaarhi lahaayeen alla subxaana wa tacaala uu hagaajiyo waxa kale oo beder deriskeeda aynu ka qaadanaynaa sunani nasr ama sunnada kownigaah in la maro adigoo aan quusanaynin xataa haddaad jabto ilaahay wuxuu ku leeyahy fii suurati ali cimraan lafteeda qad khalat min qablikum sunan fasiruu fi lard fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin hada bayaanu linnaasi wahuda wamawcidatu lilmuttaqiin walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclowna in kuntum muuminiin ilaahay wuxuu leeyahy idinka hortiin dunida sunna soo martay hore sunnadu waa ariiqadii dunidu ay u soo socotay ee u fiirsada uun cidhibtii kuwii ilaahay beeniyey xaggay ku dambeysay yani ilaahay wuxuu leeyahay dagaalka dunidu maanta ma bilaabmin baa laleeyahy dadkay sayntiisu taarikhda daraaseeya baa la leeyahy imisaa dowlad kibirtay soo maray imisaa nin ilaah sheegtay soo maray imisaa ka soo maray imisaa dada dhibay waa laga soo gudbay uun marka haddaad adigu maanta jabtay baa ilaahay leeya subxaana wa tacaala hamoodin in jabku abad uu ku haysanayo oo mar baa layga xoog batay khalaas waa isdhiibaya noloshaadu ilaahay wuxuu leeya walaa tahinuu walaa taxzanuu antum laclown ha murugoonnina laa tahinuu ha dulloobina baa la yidhi ha dulloobin hana murugoonin baa la leeya subxaana wa tacala wix ku dhacay haka murugoonin idinkaa korayn doona haddaa muminiinta idinkaa koreeyabaa la leeyahy haddaa mumin dhaba tihiin meesha waxaa ku jira haddaad maalin jabto macnaheedu maaha inaad isdhiibto oo nolosha aanad adigu qurs kulahayn maaha si awgeed baa ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala taariikhdii hore dib u eega sunnadii dunidu ay kusoo tagtay dib u eega walidaalika ma habboona baa la subxaana wa tacaala inaad saan isu dhiibtaan waxaa ilaahay leeyay walaa taxsabana aladiina kafaruu walaa yaxsabanna aladiina kafaruu anamaa numli lahum khayru lianfusihim gaaladana ilahay uu la hadlaya uxuleeyay qolada gaaleed haddaanu yaro kaadiyay iyaguna yeymoodin inay khayr helayaan hadday maalin guulaystaan inay khayr helayaan yeymoodin baa ilaahay yidhi inamaa numlii lahum liyasdaaduu muhiim baa ilaahay yidhi maalma haddaan iyaga u kaadiye waxaan ugu kaadiyey unbaa alla leeyahy inay dembiga sii badsadaan naarta booskoodii weynaa inay kamishaan baan ugu talagalay baa la leeyahy subxaana wa tacaala masalada taa ku xigta aynu tilmaamayno ee haswat uxud aynu ka faa'iidnay iyaduna waxa weeyaan qofka mu'minkaa waxaa la rabaa mabda'a inuu ku xidhnaado mabda' waa diintaad rumaysantay inaad ashkhaas ku xidhnaanin qofka bini aadamka ah waa xumaan karaa waa wanaagsanaan karaa waa dhiman karaa waa fiicnaan karaa qof uun haddaad tidhaahda baan iska daba taagnaanayaa waad lumaysa laakiin waxaa la rabaa waxa ad daba taagnaanaysaa inuu noqdo kitaabka iyo sunnaha waxaanad ka hadhayni inuu ahaado maxay waxyiga walidaalika baa masaladani irhaas waxay u ahayd shaydaan baa wuxuu iclaamiye mushrikiintii iyo qurunkiibaa waxay sheegeen in nebi maxamed la dilay socday dabeetna saxaabada qaarkood baa markay maqleen nebigii dhimay bay iska fadhiisteenba dagaalkiiba iskaga baxeen markay maqleen nebigii dhimay dagaalkiiba rag baa iskaga baxo iska fadhiistay nin saxaabiyo kalea soo maro wuxuu war maxaa meesha la fadhidaan waxay dhahdeen dee nebigii baa la dilay oo nebigii haddii la dilay buu yihi wuxuu ku dhintay maa ku dhimataan idinkuna intaad halka fadhii lahayd nebigii haddii la dilay wuxuu isna ku dhintay maad idinkuna ku dhimataan buu leeyay ilaahay baa qur-aan soo dejiyey leh wmaa muxamadu ilaa rasuulu qad khalat min qablihi اrusul afain maata aw qutila inqalabtum calىa caqaabikum wman yanqalib calىa caqibayhi falan yadura اllaha shaya wasayajzi اllahu shaakiriin oo maxamed miyuu yahay baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala rasuul rusul ka horraysa ee tagtay uun mooyaane haddii la dilo ama se uu dhintobaa ilahay leeyay ma dibbaa diinta uga noqonaysaan nabi maxamed haddii la dilo ama se uu dhinto idinku diinta miyaa ka tegaysaan aw hebel haddii la dilo ama se inkaariba iskaga dhacdo iska tago adigu miyaad diinta ka baxaysaa adigu diintaadu waa inay noqoto kitaabka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad raaciso ilahi wuxuu uhi waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadura allaha shaya ninkii cidhibtiisa ka laabta ee dib u noqda ilaahay waxba dhibi maayo baa la leeyay subxaana wa tacaala waxay ahayd deris la sii barayay oo ah jacaylka ay nebiga jecel yihiin inaanay keenin hadhow markuu dhinto inay la dawaaan waxaa kaloo daris tarbawiya uxud laga qaadanaya ka mid ah qofka gafa sida loola dhaqmo uxud saxaabadii way gaftay qaar ka midi kuwii buurta ka soo yaacay xoolaha doonay waa gafeen kuwii baqayee cararay markii la isdilay madiina iska qabtay waa gafeen gafa fadha badan baa dhacay ilaahay subxaana wa tacaala nebiga wuxuu faray markaasi inuu dadkan ururiyo aanu fayl madow un dadka laba daba sido adigii beri waxaa yeelay unoo dadkuun inta haddaad fayl maalin baad xumaatay iyo maalin baad saa yeeshay waybta hobaddu furraataa qofka mu'minkii hadduu xumaha bereed waxaa samayn jirtay ma ahee waa iminka waxaatay haddii iminka iimaan ku galay waa toobad keentay oo waxaanaad ka baxday waa inuu bejkaagu maydhmi karaa waa inuu bejkaagu maydhmi kara hadday toobaddu dhabkaa tahay walidaalika dariska ilaahay meeshan inugu bare kale waxaa ka mid ah. ay sameeyeen ilaahay nebiga wuxuu leeyay fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadlan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastaqfir lahum washaawirhum fi lamri faida czamta fatawakl cala allah in allaha yuxibu lmutawakiliin ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala naxariis xagga alle ka ahaatay baad ugu ugu dabacsanaatay dadka ee haddaad mid ad adagoo qalbi engegan ahaan lahayd dadkuba oo kaa yaaci lahaabaa la yidhi facfu canhum baa nebiga lagu yidhi iska cafi dadkan oo ilaahay dembi dhaaf u weydii oo talada wax ka sii baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala talada wax ka sii saxaabadaa jabtay caynkaa dhacday cafi oo ilaahay dembidhaafkasii idan waxay tilmaamaysaa mujtamacu hadduu jabo oo barhkeed akhtaa ka dhaceen haddii la rabo in dib loo dhiso inuu u baahan yahay reconciliation in la sameeyo in dadkan la soo celiyo in hadday toobad dhabayana keenaanoo xumaha ka noqdaan baraad waxaa samaysay ama beraad caynkaa noqoton inaan lala daba taagnaanin ee la aqbalo in dadka dib laysugu soo celin karo walidaalik beder iyo uxud labadaa dagaalee kale ah ilaahay subxaana wa tacaala laba suuradood oo quraan ah ayuu kaga warramaya qolana suuratu anfaal buu midna kaga warramaya midna ali cimraan waxaa dadka muuminiinta lagu barayaa mafaahiim badan oo diinta ka mid ah ay ka mid tahay alqada walqadar uu ka mid yahay mafhuum alxayaa walmowt uu ka mid yahay geerida iyo nolosha ay ka mid tahay guusha iyo guuldarada ay ka mid tahay faa'iidada iyo khasaaruhu uu ka mid yahay iimaanka iyo nifaaqu uu ka mid yahay dhibta mixnaadka iyo xaqu idan ilaahay wuxuu ina barayaa wama nasru ilaa min cindi illah markaguul ilaahaybaa haya inaynu ilaahay ku tiirsanaano ilaahay wuxuu ina barayaa hadduu ilaahay inoo gargaarayo inaynan jabneen laakiin dunuubteenna daraaddeed in laynoo gargaari waaya waxaa layna barayaa dadka muslimiinta inay u baxaan raayadooda calanka ay taagayaan iyo niyadooduba inay noqdaan kuwa khaalis oo ilaahay dartii loola yimi waxaa layna barayaa inaan la guulaysanin towxiidka dabadiya haddaan safku mid ahayn masaaishaa u fiirsada masalada koowaad waa in dadka towxiid lagu celiya iyo ikhlaas ilaahay keligii dartii inay waxaan u samaynayaan masalada labaadna waxa weeyaan in dadku uu midaysan yihi haddaad toban firqa noqoto guul heli maysid walidalik baa ilah le waaicu allah warasuula walaa tanaazacuu waxaa layna barayaa mabdaa lagu midoobi karaa inuu yahay alkitaabu wasunna aiicu llaha warasuula waxaa layna barayaa adduunye jacaylku inuu yahay waxa dadka kala kaxeeya haddii kursidoon iyo hantidoon iyo anigaa intaan helaya kuma filaato bini aadamka bini aadamka haddii dhulka waxa joogoo dhan mid qura la siiyo soo taagaya nin quraanay ku fillayn inta dhulka taalba haddii mid qura loo dhiibo dayaxuu hunguri ka qabanaya idan lixda bilyane kale maxay qaadanayaan baa isweydiinta leh idan adduunku dadka kuma filaado aakhira dadka ku filan ina naar baa lagu filaysin ina janna ku filan qofka muminkii markaa waa inuu aakhiro raadiyaa saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa markay jabeen cilalkay u jabeen waxaa lagu tilmaamay minkum man yuriidu dunya wa man yuriidu alaakhira waxaa lagu guulaysanaya waa in aakhiro la raadiyo waxaa kaloo aynu qisaskaa ka faa'iidaysanaynaa in la tilmaamayo xooggaagoo yar iyo tiradaadoo yar inaanay haziimadu ahayne inay tahay markii alla garabkaaga ka baxo marka aad jabaysa walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adilla baa ilahay yidhi ilaahay baderba waa idiin guuleeyey idinkoo duulaysanoo yaroo saddex boqol waxba haysanin ma hal faras mise laba faras bay wata saddex boqoloo ninna way ahaayeen halka kuwa kale ku oo firdool iyo wax walba wata ay ahaayeen fataquu llaha lacalakum tashkuruun baa ilaha yidhi halkaa waxaan kusoo dhaafay laba haswo iyo mukhtaafaat waxyaabihii laga faa'iidayaya waxaa kaloo aan tilmaamayaa oo ku xigsiinaya laba gooro nebi maxamed la khiyaameeyey nebi maxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayhi qabaa'il baa u yimi waxay yidhaahdeen diintaanu rabnaa inaanu si fiican u baranno waa kaase xoogaa nugu dar ah toban saxaabiyo rag waaweyn ay ku jiraan buu ku daray tobankii saxaabi inta meel cidlaa lala tegey ayaa dhegta dhiigga loo daray ala bareeyey qabiilooyinunbaa isugu yeedhay oo waxaa la intan baynu ka haynaa raggii laynaga dilay hebel iyo hebel aan uga aarun baa la tobankii ay nebiga ka soo kaxeeyeen tobankiiba way dileen sideed toddoba macrakaday markii hore ku dileen isdhiiba bay saddex idhaahee way idin dayninaayo markay isdhiibeen bay xadhigga u adkeeyeen mid baa diiday oo kii labadii soo hadhay na quraysh bay ka iibiyeen oo yidhahdeen waa tii berigii beder wax laydinkaga laaye ya aabbihii u arayo aanu nin saxaabiya ka iibinaabay idhaaheen laba quraysh ka mid ah ayay ka iibiyeen oo yidhahdeen innagana waxoogaana siiya kuwana aabbayaashiinugu aara dhacdadaasi markay dhacday labadii quraysh laga iibiyey mid ka mid oo xidhan ayaa markii la dilayay wuxuu yidhi muus ha lay siiyo muusku waa baalka lagu xirxiirto shafing material ah waxaa lagu shayf garaysto waa la siiyey muuskii yaraa isagoo hayaa kuwii dilayay ilmo yaroo ay dhaleen baa u yimi oo dhabta ka soo fuulay gabadhii ilmaha yar dhashay baa gergariirtay markaasi oo naxday dee ninkii ay dilayeene dilka ugu xidhnaayo oo midi yarna haysta ayaa ilmaheediina uu dhabta ka fuulay dabeetana wuxuu arkaysa wuxuu ku yidhi waxba ha cabsoonin maa kuntu liafcala haada ma inaan dilaabaad ka baqatay buu yidhi ha ka cabsoonin inaan kan dilo waxay yidhahdaan culimmada qisadan waxaa laga faa'iidaya alwafaa bilcuhuud xataa ka ku khiyaameeye inaan la khiyaamaynin kuwii khiyaameeye soo xidhee iibiyey inaan ilmo caruuro ay dhaleen loo dilin ilmo caruura oo ay dhaleen iyaba waa kuway dilaya hadhow maxaa yaryarkoodu u noolaanayaan inaanad odhanin islaamku kaama yaqaano walidalik baa saxaabiga kani isagoo dilu xidhan oo la rabo in la dilo oo ilmahooda yar ay ku soo cararee u dhabtiisu ku dhacay isagoo mindi haysta marka islaantii gariirtay wuxuu ku yidhi maa kuntu liafcala haada ha u malaynin inaan waxaa samayn kara anugu ma samaynayo qisada labaadaan tilmaamaya waxay tahay iyadoo nebiga taasi ku dhacday ayaa haddana qolo kale u timo waxay idhaahdeen kuwii qaara niman la yidhaahda bay ahaayeen iyo banilixyaan nimankii la odhan jiray reer hudayla qolo kale u yimi nebiga oo racliyo dakwaan la yidhaahdo waxay idhaahdeen annagana bal cidnana lagu daro diintu kama foga agagaarkayagoo waa la aqbalayaaye toddobaatan buu nebigu iyagana ku daray masaladani maxay tilmaamaysaa waa la laynayaa dadka inaan dacwo loo joojin inaan diin in la faafiyo waana la laynayaa inaan looga baqin waayo tobanka hore uu diray nebigu in la diluu ogaa haddana markii la yidhi dacwan weli u baahanay toddobaatan buu diraya taa macnaheed waxay tilmaamaysaa in diinta la faafiyo in loo aqbalo khatar kasta inuu qofku aqbalo inuu ilaahay dartii u dhinto maadaama uu faafinayo maxay ilaahay kelimaadkiisii subxaana wa tacaala maadaama uu dad diin ugu yeedhayo walidaalik buu nebigu mu odhan war horaa toban layga dilay ciddanba bixin maayo eh, wuxuu aafiyaan balliquu canii walow buu taagnaa war aayadda ha noqotay dadka ha layga gaadhsiiyo markaasuu nebigu yihi toddobaatan kale siiya kuwa kana qoladanina toddobaatankii bay kaxaysteen meel dhexe markay marayeen bay qabaa'il u heshiiyeen dabeetana nimankan aanlaynay baa la yidhi ninkii waraaqda siday nebigu uu soo dhiibay qolada madaxdaa loogu dhiibay isagoo meesha fadhiya midintu xagga dambe iska soo taagay warangeliyey waa la dilay toddobaatankanna waa la dilay maxaan masalada tanna usoo qaadanaya labadan mas'alo ee rajiic iyo macuuna waxaan usoo qaadanayaa hal shay inaan ogaano oo caqiidada islaamiga ku saabsan waa mas'alada ah qeybka in ilaahay uu ogyahay subxaanahu wa tacaala nebiguna intii loo waxyoodoo qura inuu ogaa hadduu nebi maxamed qeybka ogiyey laba goor lama dilay raggiisa duu qaybka og yahay maxay lama dileen walidalik baa ilaahay qur-aan soo dejiyey uu leeyay qul laa amliku linafsii nafcan walaa dara nebi maxamedow dadka waxaad ku tidhaahdaa war anigu lafahayga uma hanto wax tar iyo waxyeello toona ilaa maa shaaa allahu mooyaane ilaahay wuxuu doono mooyaane walow kuntu aclamu lgayba lastakartu min alkhayr waxaad tidhaahdaabaa ilaahay leeya haddaan qaybka ogahay khayrkumaan badsan lahaa sharoo dhanba waan u goyn lahaa de aduu nebigu qaybka ogya ma sharbaa haleeli lahaa waa u jaraa dee shar meeshuu ka soo socdaba waa dhinaca kale ka maraa walidalik baa ilaahay wuxuu yidhi waxaad tidhaahdaa walow kuntu aclamu اlghayba lastakartu min alkhayri wama masani yasuu ayb haddaan ogahay khayrkana waan badsan lahaa dhibina ima haleesheendhe baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala in ana ilaa nadiirun wabashiirun liqowmin yuuminuun waxaad ku tidhahdaa war aniga shaqadaydu waa inaan digo oo bushaareeyo dad ilaahay rumaynaya masaailkanslawaat ullaahi wasalaamu calayh bil buu nebigu habaartamayey saxaabadaa laga laayay daraaddeed hal bila ayuu salaad kasta qunuudayay isagoo habaaraya labadii qabiil muu habaartameyna uu iska celin lahaa marka horuu raggiisa ka ceshan lahaa hadduu yahay maxay haybka idan labadan dagaal waxaan usoo qaatay iyagana waxay dhaceen wakhtigii muslimiinta la weerarayay waxaan usoo qaatay laba shay mid waa inaan dacwada islaamigaa aan loo joojinin waa la isdilaya ama waa la dhimanaya waxaa la rabaa waa in ilaahay dartii loo dhinto ilaahay dartii uu dhimashadu maaha meel lagu dagaalamayo inaad ku dhimato waa inaad dhimato adigoo ilaahay kitaabkiisa dadka gaadhsiinaya sidaa awgeed buu saxaabigii waranka la geliyey lahaa fustu warabbi lkacba buu yidhi waba isaguma dagaalamayn waraaqdii nebiguu siday markii waranka la geliyey buu yihi fustu warabbi lkacba waa guulaystay ilaaha kacbada abuuray baan ku dhaartay ama rabbiga kacbada le baan ku dhaartay waa guulaystay buu leeyahy in loo dhinto oo gaadhsiinteeda khatar kasta loo gala bay tilmaamaysaa ta labaadna waxa ay tilmaamaysaa caqiidada saxiixii inay tahay nebi maxamed wuxuu ogaa uun wixii ilaahay u waxyooday qur-aan loogu sheegay wixii loo soo waxyooday ee qur-aan iyo xadiidii loo waxyooday buu ogaa amaa haybka kale cidima oga haybka cidima oga walidaalika baa ilaahay subxaana wa tacaala deris nadariyana waa la siiyey oo ah qul laa yaclamu lhayba ila allah waa deris nadariya mid practicalana waa layna tusoo ah iyadoo raggiisii marna toban la dilayo marna toddobaatan la dilayo oo aanu midnaba waxba ka ogeyn bale qoladii tobanka ahaydee hore markii la qabqabanaya la dilayey ayay ilaahay baryeen subxaana wa tacaala waxay ilaahay ka baryeen allaahuma balliq cannaa nebiyana bay yidhaahdeen ilaahayow waxaad warkayga gaadhsiisaa nebigii inaannu kula kulannay oo aad raalli naga noqotay ilaahu warkayga nebi maxamed gaah xadiisu saxiixu muslim buu ku yaalla markaasaa ilaahay nebiga u waxyoodoo loo sheegay tobankaa nin hore in la laayey markaasaa loo sheegay cadal iyo qoladan kale nin qura ka baxsaday waxaa ka baxsaday oo qura saxaabi isagu markaasi maqnaa dabeetana dhuuntay oo ka cararay aswada saddexaadaan tilmaami karaa waa ghaswatu almuraysiic iyada wax badan ka odhan maayo xaadiia tilifkigeedana horaan uga warramay waa ka tallaabaya wakhtigaa iska cidhiidhiya waxaan ku gebagabaynayaa dagaalkii axsaab axzaab waa dagaal inta badan aan gacanba laysula tegin magacuu axsaabda waa dagaalkii kooxaha waa dagaalkii xilfiga dad baa soo heshiiyey in muslimiinta iyo madiine gunta laga jaro gebigeedaba in gunta laga jaro oo halkeeda loogu tago waxaa soo heshiiyey quraysh oo ah cadowgii ugu weynaa ee muslimiintu ay lahaayeen waxaa kaloo la soo heshiiyo soo raacay khatafaan oo niman la yidhi madiina timirteedi iyo xoolaheedana waa idin siinaynaa dee nimankanina la soo dabargooya ah oo qurayshba ka ciidan badan afar kun oo nin wata labadaa ciidan magaalada dusheeday soo degeen muslimiintuna khibraadkoodii ay ka faa'iidaysteen ninkii bershianka ee muslimka ahaa salman alfarisi siday culamaai taariikh sheegaan ayaa wuxuu keenay fikradda ah in god laysku wareejiyo carabtu dagaal godeed mabay aqoonin waayo meel dowladiba ka jirtaba ay qabiil qabiil ku dowlaba iyagu yaqaaneen qabiil qabiil ku dowlaana dee fardaha iyo awrta intuu u fuulo ayuunba odhan jiray reer hebel guntaanu ka soo jarro gabay ka tiri jiray markaa laakiin dee ciidamo sidii milatari laakiin waxay yaqaanay labadii dowladooda waaweynee dee dagaaladu dhex mari jireen oo bersia dee dowlad weynoo sideeda u dhisan bay ahaayeen saxaabigan salman alfarisi waa nin bershiana egypt magaalo la yidhahdo waan filayaa inuu meeshu ka yimaahay salman alfarisi oo reer isbahana oo muslima ayaa khitadii tilmaamay in god hoos dhowr iyo toban baaca ama dhowr iyo toban yacni in badan hoos loo qodayo dhankaana afartan diraaca ah. hoosna toban diraac baan filaya dhankaana afartan afartan diraac waa intan afartan dhundhun sidaa yacni god aan faras ka boodi karin waxaa lagu talagalay fardu markay soo cararaan inaanu farasku ka boodi karin muslimiintii waxaasoo ciidani markay soo dul fadhiisteen gudaha qoladii la joogtayna heshiis baa lala galo iyana ballankii bay ka baxeen nebiga ay kula jireen oo yuhuud ahayd iyana kacdoon bay gudaha ka sameeyeen kor iyo kalba waa lagaga yimi waa lagaga yimi dagaalkani waxay yidhaahdaan wuxuu ahaa xarbi alacsaab dagaal dadku nervasuu noqdo baqihiu ka tiro batay wakhtigay dadku sidaa u baqayeen nebigu khidadu isticmaalaya waxayd inuu dejiyo idan dadka culimada ah iyo dadka ducaadda ahi marka fitanka iyo mashaakilku bacaan hadday iyagu dadka hor cararaan oo yahacaan inta waxgaradka hadday dadka hor cararto dadku u jabaya marka mashaakilku jiro dadka waxgaradka waa inay noqdaan dad dadka dejiya oo iطmiinaan ku rida ma danuka bitnayni allahu haaliuhumaa dad yidhaahda walidaalik ayuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyadoo godka la qodayo dagaalkani dhowr shay buu lahaa oo adag wuxuu lahaa kow wakhti qaboobaabuu dhaxoo dhaxan badani jirto wakhti abaarabuu dhaco cunaba aanay oolin xagga sare iyo xagga hooseba lagaga yimi markaa dadkii gaajadu way wada socdaan dhaxan aan wax la cunana la haysanin oo dadku dhagax caloosha ku xidhan yihi axadu saxaabaa nebiga u yimo wuxuu yidhi ilahay rasuulkiisii oo dhagaxbaa beerka igu xidhan markaa kale toosi kari waaye nebigu beerkiisu marada ka qaado isagu labuu xidhnaaba laba dhagax buu nebi maxamed xidhnaa marka kan uu ninkani leeyahay dhagax baan xidhnahay waxay tilmaamayeen dad goob dagaal jooga oo dhibi haysato oo godkaa qodaya intaa le meel bay qodi kari waayeen iyagoo u taagla bay nebiga u yidha waxay dhahen dhagax ugu soo baxay wuu yimi nebigii daraqu ku dhuftaa maruu ku dhuftaba wuxuu yidhi waxaa laysiiyey furayaashii kisra iyo furayaashii qaysar waa labadii dowladoodee waaweyn waa markay munaafiqiintu lahayn bal wuxuu ku hadlaya midkaayo wuxuu awoodi waayey inuu soo kaajo bay idhaahdeen kaadidii baan la bixi kari weyne isna wuxuu ka warramayaa bay leeyihiin kisre iyo iyo qaysar ayuu nabi maxamedna ka warramayaa anana meelaanu ku kaadina baanu weyni waa markay munaafiqiintu bilaabeen inay idhaahdaan ina buyuutana cawra dagaalkii meesha markay u baxsadaan ilaahay rasuulkiisi iyo guryahayagiibaa wax looga baahan iyo dhibbaa guriga ka jirta wuxuu ahaa dagaal acsaaba labaatan iyo afar maalmood baa muslimiinta la dul deganaa laakiin markii iimaan laga helay iyo xoog ee qulubtooda adkaatay ayaa ilaahay subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamaya yaa ayuha aladiina aamanuu اذkuruu nicmaة اllahi عalaykum id jaaءatkum junuud id jaaءatkum junuud faarsalna عalayhim riixa وjunuuda lam tarawha وkana allahu bima tacmaluuna basiira id jaa-uukum min fowqikum wamin asfala minkum waid zaaqat alabsaaru wabalaqat alquluubu alxanaajir watadunuuna billahi dunuuna hunaalika btuliya almu'minuuna wazulziluu zilzaalan shadiida wazulziluu zilzaalan shadiida ilahi wuxuu leeyahay dadka muminiinta waxaa xustaan baa la yidhi subxaana wa tacaala markii ciidamadu idin dul degeen baa alla yidhi ciidamadaas ilaahay wuxuu yidhi faarsalnaa calayhim riixan wa junuudan lam tarawha waxaan ku diray baa ilaahay yidhi dabayl iyo ciidan aydan idinku arkayn baa alla yidhi subxaana wa tacaala ilaahay askartiisu waa tiro badantay cerkan iyo dhulkanba isagaa xukuma ama tornaada ha ka soo degto ama harikaan ha ka dhaco ama daadad ha lagugu rogo ama dabayliyo duufaan ha lagugu itixaamo ilaahay isagaa dunidan ka taliya ilaahay wuxuu ina leeyahay cirkiiyo dhulkaba aniga ale junuudaydana cidima tirin karto wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu ilaahay ciidankiisa isaga mooyaane cid kaloo garanaysaa ma jirto haddaba muslimiine waxaa xasuusataan baa ilahay yidhi markii ciidanku idindul fadhiyey ee aan dabayl ku itixaamay iyo askar aydan idinku arkayn baa la yidhi subxaana wa tacaala ciidan aydan arkaynin markaan geliyey id jaa-uukum min fawqikum wamin asfala minkum waid zaaqat ilabsaar wabalaqat ilquluub alxanaajir qur-aanku bal masaladaas siduu sifaynaya arag markay xagga sare idinkaga yimaadeen baa ilahay yidhi quraysh iyo khatafaan iyo wixii la socday ee xagga hoose idinkaga yimaadeen yahuudiya qoladii xagga hoose joogtay eebaa ilaahay leeya waid zaaqat ilabsaar markay ishuu waxba arki weyday baqa daraaddeed ay gulculayseen waxba muuqan weyday markii wadnuhu dhuunta uu ka dhugdhug lahaabaa la yidhi qofku markuu naxo maxaa ku dhaca wadnaha bug bug bug yidhaahda ilaahay wuxuu ku sifaynayaa wadnuhu inuu halkan ka dhugdhug lahaa wadnaha digtiisu hadday halkan soo gaadho maxaad u malayn baqa kuma hadhinde wadnaha dhugdhugta ka yeedhaysa haddii halkan laga dareemi karo ilaahay wuxuu leeyahy id balaqat ilquluuba alxanaajir markii wadnuhu uu soo gaadhay baa alla leeyay subxaana wa tacaala xanjaradu waa tan hunguriga markuu soo gaadhay baa laleeyahy subxaana wa tacaala na billaahi dunuuna oo ilaahay aa malamala malaynaysen baa laleeyahy yacnii in la jabay oon ilaahay idin hiilinayn ahee munaafiqiintu malaynayeen dannu sayi'i bay wadeen ilaahay wuxuu kaloo leeyahy hunaalika btuliya almu'minuun meeshaas baa ilaahay yidhi dadka mu'miniinta waan ku itixaamay wazulzuluu zilzaalan shadiida waan gilgilay baa ilaahay yidhi gilgilan weyn maxaa loo gelgelayay waxaa la eegayay bal iimaankooda iyo intay gaadhsiisan yihiin min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu allaha calayh fa minhum man qadaa naxba wa minhum man yantadir baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala muminiinta waxaa ka mid a ah rag wixii ay ilaahay u ballan qaadeen dhabeeyey wax ku dhintay iyo wax geeri sugayaba waa leeyihin baa la yidhi subxaana wa tacaala idan qisadatani waxa ay tilmaamaysaa qolada yahuudiyada ilaahay wuxuu leeya wakulamaa caahaduu cahda nabadahu fariiqu minhu mar kastoo ay bal yaga ka mid ka baxda koox iyaga ka mida ballanka buriso ka baxda waa abiica lagu soo yaqaana taariikhdooda meesha tan waxa ay tilmaamaysaa qisada tani cumuuman qofka mu'minkii inuu ilaahay ku kalsoonaado haddii kalsooni dhaba uu la yimaado kor iyo hoosba haddii lagaaga yimaado inaad rajayso ilaahay oo aanaad mala xun malaysanin inaad garato ilaahay subxaana wa tacaala kownkan isagu inuu ka taliyo haddaad dhimato alqada walqadar weliba xikmad daraaddeed baad u dhimata hal qisuun baan markaa ku gebagabaynaya oo dagaalada ka mid ahay markii ilaahay qoladaa jebiyey oo banu quraydo xaggeeda la qabtay oo ah reer banu quraydi nimankii yahuudeeda ka baxay ballanka ay nebiga kula jireen ayuu nebigu wuxuu ku yidhi saxaabadii la socotay qofkiina yuu tukanin salaada casar banu quraydo meel aan ahayn laa yusalliyana axadukum alcasra ila fi bani qurayda qofna salaada casariyu tukanin banu qurayda uu gaadho mooyaane masaladan waxaynu ka garan doonaa haddii nas qur-aana ama xadiida fahamkiisu uu dadku kala fahamu ku yeesho inaanay bannaanayn in lagu kala guuro ama laysku dilo dadka muslimiinta dhexdooda sidaa awgeed qoladan wuxuu nebigu faray qofna inaanu salaada tukanin ilaa iyo banu quraydo la gaadho markii dhexda la marayay ayaa casar soo galay dabeetana qola waxay tidhi war heray dee salaaddii way naga tegaysaa dagaalkiina waynu ku jirnaaye aan casarka u tukanno dabeetana intaynu istaagno casar tukanno aan ku dareero qolana waxay dhahaa may halkii uu nebigu yidhi istaaga inagoo istaagna mooyana salaad tukan maynayna wada qole waxay leeyihin wareedhe laa yusaliyana axadukum alcasra ilaa fii bani qurayda nebigu wuxuu uga jeeday salaada wakhtigeedii baa la bedelay umuu jeedine wuxuu u jeeday degdega oo yacnii dhakso u tagaba looga jeede salaaduu waa wakhtigoodii ina salaata kaanat cala almuminiina kitaaban mawquuta nusuus salaada raraysa ma soo degine salaada xasarte xasarkeedii aan tukanno ee eh, nebigu wuxuu inaga rabay inaynaan meelo kale u jeesjeesanin aynu meesha gaadhno qolo kalena waxay dhahdeen war suga marka hore yaa ku yidhi adiga waktiga casarku markuu liiqa gaadhay halkaase tuko yaa kugu yidhi nebiga soo nebigu ma xadaynin marka horeba in waktiga la tukado ha maantana isagaa yidhi yaan lama tukanayn bari quraydo la taga mooyaane amarka dambaanu raacaynaa bay dhahay ilata horeba nebiga xadeeyo tukanin ilaa iyo eh, waktigaa tukada iminkana isagaa yidhiyaan maanta halkaa mooyaane meel kale casar lagu tukanin qolaba fahamkeedii ba iska qaadatay qolo waxay dhahdeen war anagu waa tukanayna salaadoodii casar bay iska tukadeen dabeetana waa dhaqaajiyeen qoladii kale waa socdeen siday u socdeen baa cadceeddii dhacday waa wadeen maqribka dabadiisii bay gaadheen bani qurayda markaasay casar tukadeen nabigaa loo sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu aleyh wixii ay sameeyeen waxaa la yidhi dee markaanu dhexda maraynay baanu isqabanay qolana waxay dhahen war salaadda waqtigeedii waa joogaan tukanna qolana waxay tidhi halkaa labadii qolo qolana nebigu ma canaananin salawaatu wasalaamu caleyh waayo labadaba dantooda waxay ahayd inay muraadka nebiga fuliyaan warkii nebiga inay fuliyaan bay labaduba rabeen laakiin siday u fahmeen ama u fasireen unbaa kala gadisnaatay walidaalik waxaynu qisadana ka fahmaynaa masaa'ilka ijtihaadiga ah ijtihaadku ijtihaadkuhaddii laba ra'yo kala gadisan labada caalime muslime ka ijtihaaday yidhaahdaan macnaheedu maaha in dadka shan kooxood laga dhigo nina yidhahdaan kayga ku fayla nina yidhahda kayga ku fayla ee waa inay dad walaalo muslimiin oo weli hadafkii iyo wixiiba isku raacsiisan ay yihiin walidalik buu nabigu axaadiis badan ku tilmaamaya ida ijtahad alxaakim haddii ninka xaakimka ama mujtahidkii u dadaalo oo uu asiibana laba ajar buu leeyahy haduu asiibi waayo u gafana hal ajar buu leeyay yani ajarkii dadaalkaada adgu le aduu maad raba inaad nebiga caasido haddaad u qasdido inaad nebiga caasido waa waa dembi walow aad asiibtana laakiin mar haddii qasdigaagu ahaa inaad ilaah iyo rasuulkiisa adeecdo aad ku socotay waxaad raacaysa inay nusuus ahayd laakiin fahamkaagu inuu kaa qaldamay ilahay kuu qaban maayo subxaana wa tacaala aakhiro lagu qaban maayo haddaad adigu ijtihaadka ku asibtayna laba ajar baad leedahay waxaynu dagaalkaana ka faa'iidaynaa ugu weynay waxa weeyaan masaladaasi aan tilmaamayo dadka muslimiintii mahmaa takun ilaxwaali waduruuf wax kastoo ay tahayba inay dad walaalaa noqdaan dagaalka kan wixii ka dambeeyey waa sulxu xudaybiya iyo fatxu maka ghaswatu xunayn iyo e tabuuk iyo e kuwii la mid a kuwan dambe oo dhan inkastoo asbaabta fitnada in badan ay lahaayeen qolada gaaladu laakiin markan isagaa nebigu weerarayay dhibaatadu xaggooday ka timi laakiin isagaa weerarayay intaa ka horeysa axzaab waxay ahayd muslimiintu difaac dad ku jira oo iyaga mar kastaba lasoo weerarayay waxaan kusoo koobayaa markaasi axdaataasi siiradii waxay u baahan tahay inaynu si fiican u daraasayno hadda waa namaadij tusaalayaal hal qiso aynu akrinaynu wax badan ka soo saari kari lahayn laakiin waxaan uga dan nooca iyo dagaalo kala nooca inaan wax ka tilmaamo waxaan leenahay siirada nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh mar weeyaane waa qofkii dunidan wax alla abuuro u sharaf badnaa wuxuu mudan yahay in la barto xumadayo barashadiisa inaynu ka horaysiino falaasafada barashadooda cayaartooga barashadiisa maxaa la yidhahdaa kuwa heesaaga barashadiisa waxa aynan ku mashquulin aynu ku mashquulno nebi maxamed salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inaynu baranno waa mar labaad inaynu ka baranno sidii uu u dabaqay ee uu u fuliyey qur-aanka iyo xadiidka oo ha qaabkii uu ugu dhaqmay oo ha taasi baa ku sugan waa mar saddexaad inaynu ka baranno aynu ka helno tajaarib ay nafteennu ku xasisho wax kastoo dhib oo aada sheegato mid ka weyn baa nebiga soo martay wax kastoo dhiboo maanta aad sheegato waa la eriyey wadankiisi waa laga saaray dil baa lagu qaaday waa lala dagaalamay waa la weeraray dhib kastoo aada sheegto waa la waa la tumay ma dheer baa dusha laga saaray wax bina xadhig baa lagu baktiiyey kabaa lala dhacay wax kastoo aad tidhaahdo qof bini aadam waa lagu sameeye waa lagu sameeyey wax kastoo aad sheegatoo tidhaahdo waxaasaa laygu sameeyey nebi maxamedna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dhibta ka badan baa soo gaadhay idan waxay culimmadu yidhaahdaan taariikhtu waa meel qofku qalbigiisa uu ku dego waayo beledu inaanay keligii haysanin buu ogaanaya haddaad ogaato waxa bini aadam soo maraya waxa dhib soo dhacday waxoogaaga adiga ku qabsadaa walwalkeedu kugu badan maayo ee waxaad arkaysaa adiga inaanay kow lababa joogin wixii dadka soo gaari jiray idan haddaad taariikhdii nabiga akhrido salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo siiradii saxaabadiisa waxa aad ka qaadaysaa iminaani ilqalb inaad xasisho inaad u aragto waxoogaaga kan maanta agtaada ka dhacdhacaya wax weyn inaanu ahayn marka loo eego nebi muxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayh iyo saxaabadiisii wixii ku dhacay ka ugu dambeeyaan tilmaamaya waxa weeyaan lad kasta inay way out leedahay meel looga baxay inay leedahay mushkilo kasta way outkeedana waxaad ka helaysaa nebi moxamed salawaat ullahi wasalaamu calayh waayo tan mid lamida ama mid ka adag isagoo ku jiray baad helaysaa dabeetana waxaad helaysaa siduu u soolafgareeyey ee uga baxay way outku helay baad helaysaa oo suurtagalah in nolosha la helo waxaan kusoo gabagabaynayaa namaadijtaasi waa namaadij tusaalayaaluna ah oo aan ku talagalay inaan farta ku fiiqo laakiin waxay isku daydaan inaad si fiican u daraasaysaan wallahu aclam wabilahi towfiiq inaasaan kusoo koobaya جزاه الله خير شيخنا مصطفى